الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فصل أبعاض الصلاة سبعة أبعاض الصلاة صلاة أبعشر وأستان صومرني ترك بعض من أبعاض الصلاة بعض oo abcaasha salaada ka mida in laga tago waxyaabaha oo sujuud sahwiga keenayey haddana waxaa weeyaan halkan waxaa lagugu barayaa maxaa la yidhahdaa abcaadu salaa waa kuwee abcaadu salaa abcaadu salaa kuwee la yidhaahdaa iyo halkaa lagu baranaya abcaadu salaad salaadda bacdiyaalkeedii sabcatan toddoba wey atashahudu اlawal waa bacd bacdu min abcaadi التشhهد الأول waa kow وaqcuuduhu iyo fadhigiisa waa laba ka saddexaad والصلاaةu عalى النبي salى الlaه عaليه وaسلم nabiga lagu saliyo salى الlaه عaليه وaسلم فيihi في التشhهد الأول atexyaadka hore oo nabiga lagu saliyo ka afaraad والصلاaةu عalى الآal aalka nabiga oo lagu saliyo oo qaraabada nabiga lagu saliyo في التشhهد الأkhيir aتaxyaadka dambe dhexdiisa lagula saliyo في التشhahudi aتaxyaadka lagula saliyo تashahudka alأkhيir ee dambeeyey والqunuuط qunuudkii wey والصلاaة على النبي والصلاaة والسلاaم على النبي صلى الله عليه وسلم وآله فيiه والصلاaة sli والسلاaم nabadgelyo عalى النبي nabiga dushiisa salى الlaه عليه وسلم lagu saliyo oo nabadgelyo ilaahay looga baryo waaalihi iyo nabiga aalkiisa fiihi fi التashahud الأkhiir ataxiyaadka dambe dhexdiisa lagu salaamo oo lagu saliyo intaasa waxaa la yidhahdaa abcaad الsalaa marka la isku daro abcaad الsalaa marka la kale mid walbana bacdi baa la yidhahdaa marka la isku daro abcaad marka la jamciyo waa abcaad mid kasta mid kastana bacdi baa la yidhahdaa sidaasuu yahay marka intaas mid ka mida ah haddii laga tago waxa weeyaan waa oo qofka uu ka tago sujuud sahwi yaa laga rabaa abcaadu salaati salaada abcaasheedii bacdiyaalkeedii qayba qaybaheedii sabcatan toddoba wey atashahud اlawal waa atixiyaadka hore waa kow ka labaadna waa qucuudu fadhigiisa wey ka saddexaadna والصلاaةu sali wey calى nabiy lagu saliyo salى الlahu عalayه wasalama fiihi fi التashahud الأwal meelka laga hadli maayo ataxiyaadka hore inaad kula salisad waa saddex midka afaraad والصلاaةu calى اlآal aalka nabiga salى الlahu عalayه wasalam lagu saliyo yani maxaad maaratay fi التashahud الأkhiir ataxiyaadka dambe lagula saliyo oo yani allahuma صali عalى aali allahuma salli calaa muxamed wa calaa aali muxamed tabic ahaan ayaa loogu saliya maani iyaga sida nabigoo kale loogu sallin maayo oo la dhihi maayo allahuma salli calaa maxaad maarata calaa aali muxamed ma la dhahayo lakiin waxaa la leeyahay wa calaa markii nabiga lagu saliyaa lagu cadfayaa oo laleeyahay wa calaa aali muxamed la leeyahay wa calaa aali muxamed marka wa calaa aali muxamed waxay ku jirtaa ataxiyaadka dambe waasalaatu cala alaal aalka oo lagu saliyo fi tashahudi ataxiyaadka dhexdiisa lagu saliyo tashahudka alakhiir ee dambeeyey wاlqunuutu qunuudka wey oo salaada subax qunuudka salaada subax yani wاlqunuutu fi اlfajri yani wالصalaatu yani sali iyo wالsalaamu nabadgelin calى الnebi nabiga salى الlahu عalayhi wasalam lagu saliyo oo la nabadgeliyo nabadgelin looga baryo yani ilaahay wa aalihi iyo nabiga aalkiisaba fiihi fi الtashahud اlakhiir intaasa waxaa lagu magacaabaa abcaad الsalaati mid kastana oo gaar ahaan wuxuu u yahay bacdun min bacdun bacdi baa la yidhaha mid kasta marka laiskuba darana abcaad الsalaa marka marka bacdu min abcaad الsalaadu ka tago marka lagu leeyahay macnaheedu waa sidaas faslun tabdulu الsalaatu biarbaca caشharata khasba haddana faslun fii mubdilaati الsalaa salaadda waxyaabaha buriya yuu halkaan uga hadlaya waxyaabaha salaada buriya salaadda qofkii waa galay maxaa ka buriya waxaa ka buriya buu ku yidhi shan afar iyo toban qaybood hal qaybood kami ah haddaad samaysa salaadaad waa burti faslun tabdulu salaad salaad waa burtaa biarbaca casharata afar iyo toban khaslatan oo qaybood bilxadai bay ku burtaa salaaddii markuu galay kabacdi iyo wuxuu noqday muxdi xadakana waataan soo marnay waa laba qaybood waataan dhahnay alxadaث اlأكbar wahuwa maa yujiib اlgusla wاlxadaث اlasqar wahuwa maa yujiib اlwuضuء marka xadadkaasaa la yidhahda haddii qofkii qubays ku waajib asagoo salaadda dhexeeda ku jira mani baa ka timid maalan bes markaas waxaa weeyaan salaadaasi waa burtay ama weysadii baa ka burtay waxyaabihii weysada beri jiro afarta oo aan soo marnay mid ka mida ayaa yacnii qofkii ku dhacday salaadaasi waa burtay iyaduna bilxadai bay ku burtaa baad leedahay wa biwuquuci najaasati najaasadii dhicideedii bay ku birtaa wa biwuquuci najaasati najaasadii dhicideedii yacnii ku dhacday qofkii tukanayey yaa waxaa ku soo dhacay najaaso najaaso oo meel ka timid yaa asagii asiibtay wa biwuquuci najaasa najaaso dhicideedii oo qofkii tukanaya ku dhacdo waa goorma in lam tulqa haddaan la tuurinoo la ridin xaalan isla markiiba min غayri xamlin qaadid la-aana la tuuro yacni salaaddii wixii kaloo ku burtaabu ku yidhi najaasa inay ku soo dhacdo qofkii najaasadaas markay ku muraysa salaad waxaa weeyaan waxaa weeyaan in lam tulqa xaalan isla markii haddaan la tuurin isla markiiba hadduusan qofkii iska tuurin najaasadii welibana min hayri xamlin qaadid la-aan isagoon qaadin isagoon qaadin hadduusa iska tuurin waa buraysaa maxaa loola jeedaa maalan waad konaysa shay najaaso ah oo engegan oo qallalan ayaa kugu soo dhacay maradaadu kusoo dhacay maradaadu waxaa ku soo dhacay najaaso qalalan ayaa ku soo dhacday najaasadii haddaad meesha u daydo ay kaaga soo dhacday salaadaadii waa burtay haddii aad saas u qaadana salaaddii waa kaa burtay maxaad ku badbaadaysaa maalan waxay ku dhacday maradaadoo kale halkaani kaaga soo dhacday markaasaad marada dhinac ka mid inta taabatay yaad sidaan tiri iyadii ma aadan qaadan ma aadan taaban maradaadii qayb ka mid ah maradaadii meel ka mid a ah, saan intaa tiri ama saan tiri way kaa dhacday markaas bes salaaday makaa beri laakiin isla markiiba waa inaad isla markiiba saa samaysaa in lam tulqa haddaan la ridin xaalan isla markiiba haddaan la tuurin min hayri xamlin qaas laakiin hadduu qaadana waa ka beraysaa hadduu meesha u daayana waa ka buurisaa min hayri xamlin qaadi la-aan aan la tuurin taasina waa labaad soo martay tan saddexaad waxay tahay wa nkishaafi alcawra wa binkishaafi alcawra cawradii feedmideedii yay ku burtaa salaadii in lam tustar haddaan la astuurin xaalan isla markiiba cawradii inay faydanto ayaa salaaddii ku buurisaa cawradii inay faydan cawradii baa kaa faydantay haddii aad maxaad maarata waxaa weeyaan ay xoogaa sii faydnaato in yar salaadaas waa buraysa in lam tustar haddaan la asturin cawradii xaalan isla markiiba aan la asturin oo see la yeelaya maalan marka oo in la asturo ay suurtoobayso qofkii isagoo tukanaya ayaa dabaylaa kacdee maradii hoose soo qaadee madaxiiba u suurtooba dabayla intay kacday ama qofaa inta caruurii wax lamida ah gadaal ka soo marayo cawradii kaa fayday isla markiiba haddaad sidan tiro maradii sii daysatid way ku dhowraanaysaa salaaddii waa ku jirtaa laakiin haddaad sidii u sii daysatid sidii aad uga tagtay waa kaa burtay salaaddii macnuhu waa saas wa inkishaafi alcawra cawradii faydmideedii yay ku burtaa salaaddii in lam tustar haddaan la asturin xaalan isla markiiba haddaan la asturin wa nudqi dhawaqay ku burtaa bixarfayna laba xaraf lagu dhawaaqo laba xaraf hadduu qofka ku dhawaaqo yacnii wain lam yufhim labada maxaad maarata wain lam yufhima labada xaraf isanba waxba fahamsiina laba xarafata ku dhawa laba xaraf maalan qof ayaa hadday marna macnay fahamsiinayaan ama soomaali ama carabi waxay doona wax ku fahamsiiyaan qofaa adigoo maxaad maarata uu kula hadla wou ku caayay salaadaad ku jirta markaas war bax warba kama aada hormarin baxaa tiri bis bax bax bax soo laba xaraf ma bax waa laba xaraf wax salaaddii waa kaa burta haddii ama waxaa tihi kir ayaa tihi waa kaa burta salaaddii laba xaraf mar baad dadku dhawaaqdo salaaddii waa burta wanudq dhawaqay ku burtaa bixarfayni laba xarf ama carab haadeen ama ingiliish haadeen ama soomaaliya luqad alle luqadii doonta haadeen labada xaraf aw xarfin ama xaraf ayuu maxaad maarata uu ku dhawaaqo xarafkaoo mufhimin wax fahamsiiya macno fahamsiiya camdan maxaa u wada yaal dhammaanna camdana u wadataana wanudqi bixarfayni camdan aw xarfi mufhimin camdan camdantu labadaba u taallaa waa qaydu laabudda minhu hadduusan u kasin qofkii hadalkii hadduusan u kasin hadalka hadduusan ugu talagelin ku talagal kas haddaanu u dhihin waxba buri maayo marka hadalkaas ma burinayo ma burinayo marka hadalkaas hadduusan kas uusan u dhihin hadalkaa laakiin hadduu kas u yidhi waa middaas miduu ku leeyay camdan aw xarfina maxay tahay xarf hadda carabigoo kale waa ku suurtoodaa carabigoo kale waa ku suurto xaraf oo macno fahamsiiya carabiga waa ku timaaddaa lakin hadda soomaaliga kuma xusuusta aniga hadda maalan wuxuu yidhi qi qi ayuu yidhi qi markaad tiraahdo waa qaaf biso ku dhawaaq oo hoos dhigan yuu ku dhawaaqay markaasa qi macnaheedu waxaa weeyaan badbaadi qi badbaadi yacani min alwiqaaya ee ka timid ama ci ayuu yidhi ci ci hadduu yidhaahdo min alwicaa weelay way weelay waa ficlu amrin yani min alwicaa markaas ci ama wuxuu yidhah ro arag wey arag ro bis intaasoo dhan waa hal xaraf waana wax macno fahamsiinaya hadduu ku dhawaaqo salaad waa burisaa waa mid miduu ku leeyahay wanudqi bixarfayni bay ku birtaa buu yidhi laba xaraf oo lagu dhawaaqo aw xarfin ama xaraf lagu dhawaaqo xarafkaasoo mufhimin wax fahamsiiya oo macno ayuu fahamsiinaya camdan kas loogu dhawaaqo camdantu labadaba u taallahan dhahna wabilmufdiri wabilmufdiri bay ku birtaa ku wax afuriya camdan kasma oo u isticmaalo wax wax afuriya ayuu isticmaalay wax wax afuriya ayuu cunay markaasuu kas ayuu maxaad maartay balow hal xaboo sisinah hal xaboo sisin ah ama hal xaboo yaanyo ah ayuu laqay salaaddii maalan qofaa salaad waxbuu mar dhow soo qadeeyey asagoo maxaad maarata salaadda ku tuganaya wixii afkiisa ku harharay hal xabo berihiisoo kamidahu laqay salaadda waa boraysa kasoo u laqayna wa bilmufdiri ayay ku burtaa camdan kas laakiin bishardi inuu kas u isticmaalo oo kas u laqo haddii waxa kas waxaad maarata u isticmaalo oo wax afuriya ama wax yar oo biyo ah in yar oo biyoa ayuu ka baday asagoo ukas camdan wey iyaduna in yar ayuu ka baday wax yar waa ka burtay salaaddii in yar hadduu xabad sisina uu laqo isagoo ugu dan leh oo u kasay salaaddii waa ka burtay mar waxaad leedahay waa bilmufdiri bay ku burtaa kii wax afurinayey camdan kasna loo isticmaalo wاlأklu اlkaiiru naasiya wاlأklu cunid ayay ku burtaa salaaddii wاlأklu baa buriya mase wاlأkli dhe wاlأkli اlkaiiri wاlأkli اlkaiiri saasaa fiican anigadu wاlأklu اlkaiiru iyo lakin waxaa ka fiican wاlأkli اlkaiir maydin hoos dhig kuwii adinku xusaabsina dhig soo ma hoos dhigin sax wey saasaa fiican wاlأkli cunid ayay ku burtaa akligii alkaiiri ee badnaa naasiyan xaalo uu yahay ku halmaansanna uu cuno isagoo halmaansan ayuu wuxuu cunay cunto badan maalan waa soo fari tashahud awalkii ilaa qadadiya awalba meesha u taallay qadadiyaa loo soo dhigay iyadoo halkan u taalo tashahud markaasuu ta halmaamayba salaaddii dhammeedba oo saxankii dhammaan qalaf ka siiyey waana halmaansanya in yani salaadba ku jiro naasiyanta lagu leeyahay waxaa weeyaan wuxuuba halmaamayba salaad inuu ku jiro marka sa hadday tahay salaad waa buraysaa laakiin hadduu hal mar intuu ku qaato ama laba jeer oo kale intuu ku qaato saxankii laba jeer oo kale laba qaaduu ku qaatay markaas waxaa ku soo dhacday inuu salaad ku jiray waa ka istaagay marka alaklu hayru اlkaiir akligii oo aan badnayn kuma burto laa tabdul bihi الsalaa yacni in lam yatacamad hadduusan u kasin hadduu u kasay laakiin haddee hal xabo sinay ku buraysa hadduu u kaso walakli bay ku burtaa baad leedahay akliga alkaiir ee badnaa naasiyan xaaloo iyo mid halmansanna uu cuno wa alaai xarakaatin wa alaai xarakaatin baad leedahay saddex xaraka saddex dhaqaaq ayay ku burtaa aa xarakaadkaas oo mutawaaliyaatin oo israacraacsan saddex xarako oo israacraacsan walow sahwan xataa sahwiba ha u maxaad maarata waxaa weeyaan haw dhaqdhaqaaqi ah saddex xarako qofkii saanu ahaa markaasuu saanuu yidhi haddana saano mar kale waa burtaba salaadiina lianna saantuna waa yani waxa weeyaan saantii hadduu yihahdo waa burti saan hadduu yihahdana waa maxaan dhila saan hadduu yahana waa dhaqaaq saan hadduu soo yihahda waa dhaqaaq laba dhaqaaqa la tirina mid saddexaad hadduu ku tarna waa salaadda waa ku buraysaaba wa alaai xarakaatin dhaqaaqyaalo oo saddexa yay ku burtaa salaadu salaatu xarakaadkaasoo mutawaaliyaat s maxaa ku baxay mutawaaliyaat haddaysan ilam tatawaaliya haddaanay xidhiirsan maalan muxuu sameeyey saanuu kaluu yihi halkaanuu kaluu saan yihi waa soo laabtay waxooga ayuu joogay cabaar markuu joogay oo haddana mar kale saan yidhi laba wayaan mogtahay mar kaleo haddana cabaarla joogay ayuu haddana saan ama labuba xiriiriyaba maalan labu xiriir saanuu yidhi waa kow iyadoo saasa ah. markuu cabaar joogay ayuu haddana saan yidhi mar kale marka ma buraysa markaas liannaha ma aysan xiriirsamin marka waxaad leedahay wa alaai xarakaatin dhaqaqyaalo oo saddexa iyo salaaddii ku jirtaa alaad xarakaadkaasoo mutawaaliyaatin oo xidxiidha walow sahwan sahwiba xataa hau dhaqaqe ama walow kaanad sahwan sahwiba ha ahaato saddexda dhaqaaq sahwiba xataa haku dhacan oo calaa sabiili sahwi haku dhacaan isagoo halmaansanba haku dhacaan waa burti salaaddii waayahay walwahbatu bootintii bay ku burtaa wabadii alfaxishatu ee foosha xumayd waa booday qofkii qofkii isagoo salaadii ku jira ayuu booday bood halkaas kale ku dhacay inta bood oo halkaas kale tegey waxaa weeyaan waa buraysaa salaaddii hadda meesha uu yidhi alfaaxishatu alfaaxishatu yacni waxa weeyaan waxba maxaad maaragtay laysat lanaa wahbatun hayru faaxishatin wahba oo hayru faaxisha maba jirtaba maba jirtaba hadduu marba boodo hadduu ataa in yar boodo ataa salaaddii waa ku fariisan oo jirkiisa o dhanba dhulka ka wada qaado jirkiisa oo dhan hadduu marba dhulka ka wada qaado salaaddiis waa burti wاlwabati wabadii bay ku burtaa salaaddii bad leedahay wabadii alfaaxishati ee faaxishada ahayd ama faaxishahaat ama hayru faax waba aan faaxisha bootin aan faaxisho ahayn maba jirtaba oo fi salaati dhacda salaada dhexdeeda bootin dhacda wabatun waaqicatun fi salaati hayru faaxishatin maba jirtaba maba dhacdaba marba hadday bootin timaado waxaa la midoo kale iyadoona bootintii isagoo saa u taagan oo saan halmariya jirkiisoo dhan u dhaqaajiya jirkiisoo dhan hadduu saan yidhaahdo ibra salaadiis waa burisa iyadoona walwahbatu alfaaxishatu waa kow waadarbatu almufrida wadarbatu darbadii almufridatu ee xadgudubka ahayd saaanu inta yihi isla kala jiiday yuu qof wax ku dhuftay ul ama waaad ama feer ha aad saa inta yihi saa ugu dhuftay salaad waa burisa markaa wاdarbatu wbidarbati waa hoos dhigayn waxaanu dhigna wاdarbati garaacid ayay ku burtaa darbadii almufridati ee xadgudubka ahayd maxaa ku baxay waxoogaa qofkii hadduu saanoo kale u ahaa jugoo kale u siiye tartiib saanoo kale ama ul ayuu haystay tartiibu saasku yeeli ma buraysa markaa salaada lannahaa laysat mufrida waaba la ogolaa salaada dhexdeeda axaadiista qaar ayaa ku timid in maxaa la yidhahdaa la dilo baashan oo wasaqa la yidhaha wasaqa oo maxaad maaragtay oo wasaqa loo yaqaano oo kale haddii ku ti amahase maxaad maaragtay haraan iyo wax lamid oo kale dibqalooca in xoogaa aad ku dhufatid oo kale wax dhibaataa ma laha uloo kale haddaad saatid laakiin waxaa la diidaya in salaanta tireed waayo waa munaafin salaada waaas salaadday ka soo horjeedaan sababto dhan waxaan loo yidhi o dhan u burinayaan salaadda ayay ka soo wada horjeedaan wax salaad dhexdeeda lagu ku dhaca ma aha marka waxaad leedahay wadarbati garaacistii bay ku burtaa darbadii almufridati adgudubhayd xadgudubkahayd wa ziyaadati ruknin rukni ziyaadadiisa ayay ku burtaa rukniga oo ficliyin oo ficil loo nisbeeyey camdan kas xukni ficli ah alarkaanu ficliya way noo imaan doontaa iyaduna kitaabka dambe qaybta dambe ku imaan doontaa arkaanta ficliga maxaa ka mida waxaa ka mida rukuuci waa rukuucda laba rukuuc rukuuca waxaa ka mida ictidaalkii waxaa ka mida sujuudi waxaa ka mida juluus bayna sajdeynka waxaa ka mida atashahud ayaa ka mida fii hayri mawdicihi hadduu sameeyo waxaasoo dhan meesheen simaal aan ahayn intuu ku sameeyo ama intii in ka badan uu sameeyo waa buraysa salaad taasa waxaa loo yaqaanaa ziyaadatu ruknin ficliyin camdan kasna loo ziyaadiyo wa ziyaadati ruknin baad leedahay rukni oo la ziyaadiyo ayay ku bataa ruknigaasoo ficliyin oo maxaa ku baxay rukni ficli ah kharaja bidalika alruknu alqawliyu rukniga qawliga ah faatixadii ba laba jeer akhrisay atashahudkeed laba jeer akhrisay wax dhib male kuwaaso dhan kuwaasoo dhan wax dhibaataa ma laha salaaddu kuburi maysa yani marka rukni qawliya rukni ficliya lagu waxaa ku baxaya kharaja bihi alruknu alqawliy marka marka waa saas waziyaadati ruknin rukni ziyaadintiisii iyo salaaddii ku birtahay ruknigaasoo ficliyin oo ficil loo nisbeeyey camdan kasna loo ziyaadiyo taasna waad garatay wاtaqadumi wabitaqadumi bay ku birtaa horumaris calaa imaamihi imaamkiisa oo ka hormaro biruknayni laba run oo kala hormaro runaynkaasoo ficliyayni oo ficlu nisbiyey imaamkiisiibu wuxuu kala hormaray laba rukni oo ficliyeyn ah maalan faatixadu imaamku aqrinaya markaasuu waa rukuucay ma'muumkiiyaa rukuucay imaamkii oo weli taagan oo faatixadii ku jira haddana samica allahu yuu maantao dhan muxuu noo istaagii inagu dheereeyey buu yidhi ninkani istaagii ayuu nagu dheereeyey waa rukuucay samic allahu yidhi khalaas salaadiis waa burtay marbaad laba rukni oo ficli ah hal rukni hal rukni waa xaaraam in imaamka xataa lagala hormaro hal rukni oo imaamka oo kas loo sameeyo waa xaaraam laakiin salaadu ku buri mayso salaadu ku buri mayso marka <clears throat> laakiin laba rukni markuu ka dhigo salaaddii waa burta wataqadumi horumarid ayuu ku burtaa salaaddii calaa imaamihi imaamkiisa uu ka hormaro biruknayni laba ruknina uu la hormaro ruknayaynkaasoo ficliyeyni oo laba ficloo nisbiye miaalkoodii maxaan u hashaagnay imaamkii waa taagnaa waa rukuucday maamunkii yaa rukuucay haddana samic allah yidhi ha dhihin maamunkii waa rukuucsanaa imaamkii waa rukuucsanaa adigu samic allah yaa tiri waana sujuudi imaamkii waa sujuudsanaa waa soo fariistay sujuuddii labaadna waa sujuudi kullu haadaa waa ruknayn ficliyeyn ama imaamkii waa wuxuu ku jiraa muxuu ahaa wuxuu ku jiraa sujuuddii ku jiraa wuxuu ku jiraa juluus bayna sayidiinkii yuu ku jiraa addugu waa sujuuday ragcadii labaadna waa u kacday oo waa u istaagtay waa kaa firta salaadii kul haadihi arkaan ficliya oo maxaad maaratay laziya marka lagala hormaray imaamkay noqonaysaa marka wuxuu yihi wataqadumi hormaridii horumarida ayuu ku birtaa calaa imaamihi imaamkiisa uu kala hormaro biruknayni laba rugni rugnaynkoo ficliyeyni oo ficil loo nisbiyey labaduba ficil yihiin halkaasaad iyadan uga baxday watakhalufi dibmarid ayay ku burtaa salaadii salaaddi muxuu ku burtaa dib marid bihimaa labadii rugniyo ficiliyeenkaa lala dib maro bikayri cudurin bikayri cudurin middan dambe bikayr cudurintu middan dambe u taala bikayri cudurintu maxay tahay imaamkiisii ayuu kadib dhacay imaamkii faatixadii u akhriyey imaamkii waa rukuucay isaga weli faatixadii waa taagan weli cudurdaarna ma haysto uu saas ku yeelo wax cudurdaarana ma laha salaaddiis waa burta hadduu cudurdaar leeyahana hadduu cudurdaar leeyaha salaada kuberi mayso oo maxay tahay kaan kaana badiica alqiraa'a qiradiisa waa nin carab culus carabkiisa culus imaamkuna waa carab fududiya faatixadninkaan faatixada aqrin inuu faatixada ka badan la aqriya lama rabo markaas ma'muumka bas markaasuu faatixada u aqrinaya intuu faatixada aqrinayeyba ninkii imaamka waa rukuucay samica allahu yuu yidhi kaburi mayso markaas salaadii kama buriso laba rukni kuburi mayso watahalufi baad leedahay dibmarid iyo isku burtaa salaadii bihimaa labadii rukni oo lala dibmaro bikayri cudrin cudur la'aan la dibmaro marka waad gaaratay waniyati qaci salaa salaada goynteediiy niyadeedii waxay kaloo ku burtaa salaaddii ku burtaa inuu la yimaado qofkii niyatu qaci salaa salaaddii inuu gooyo wuxuu siri salaadan ka bax ka bax salaadan o oo ka baxyariba waa baxdayba iyadaa tagtayba waa kaa burtaba marba dad niyaysay salaaddi inaad goydid waa kaa burta salaaddii waniyati qaci salaati baa leedahay waniyati qaci salaat salaaddii goynteeda niyadeeda ay ku burtaa waa taas waad garatay wa tacliiqi qadcihaa bishay wa tacliiqi qadcihaa salaadda goynteedii xirideediiba bishay in lagu xiro ninaad waxaa tiri midaan yani maxay tahay horta marka hore laqbaha la fahmaa markaad fahmto kabacdi macnaha iyo ku jira ayaad fahmaysaa kabacdina miaalka laqbihii muxuu yahay wa tacliiqi qadcihaa salaadii goynteedii xiritaankeedii bishayin shay lagu xiro yay ku burtaa wa tacliiqi qadcihaa goynteeda xirideeday ku burtaa bishayin shay lagu xiro intaba laqbihi waa saas mogtahay salaadii haddaad wax ku xirto tihaahdid waxaasi markay dhacaan ayaan salaadda ka baxayaa salaaddii wa kaa baxto miaalkii muxuu yahay marka ninaad tir hebel soo mar waa waasraacaynahay xataa haddaan salaad ku jiro markaad timaaddo waa waa ku raacaya salaadda waa ka baxayaaba tir salaaddii waxaas tiriba adoo salaadda ku jir waxaas tiri hebel hadduu kuu yimaado yuusan kaa tegeyn mar dambe arki maysidii salaadda ka baxa markaasba salaaddiis ku jirtaana hebel hadduu yimaado raac bas marka aad saas leedahayba sugi maysaba salaadda beritaankeedu hebel imaanshihiisa maba sugaysaba mar alla markaad ku xirto tacliiqaasba aad samaysay salaaddii waa kaa burtaba waa burtayba khalaas marka wa tacliiqi qadcihaa iyada goynteeda xiritaankeedii way bishayin shay lagu xiro wataradudi laablaabasho way fii qadcihaa salaadda goynteeda lagu laalaabto lagu laalaabto oo tirado ma goydaa maya goyne salaadda ma ka baxdaa maya ka bixi maku jirtaa maya ah, ku jir maya ah, mar alla markaad taradudkaasi uu kaa yimidba ood laablaabatay waxa wey salaadaad waa burtayba adoo mar dhaha adoo mooda inaad salaad ku jirtay mar horba ilaa burtayba mar hor iba kaa burta wataradudi laalaabasho ayay ku birtaa fii qadcihaa salaada goynteeda lagu laalaabto oo yanii mas yeeshaa maska dhaaftaa ma yeeshaa maska dhaaftaa seed yeeshaa saas ku birtaa salaada hayaal baraa kusoo celinayna tabdul salaad salaadii waa burtaa biarbaca casharata afariyo toban khaslatan min khaslatin oo qaybood bilxadai bay ku burtaa xadakii ay ku burtaa xadadkan waataan soo sheegnay wa biwuquuci najaasa najaasa dhiciddeediiay ku burtaa oo qofka musalliga ay ku dhaco tukanaya waa goor marka ku buraysaa in lam tulqa haddaan la ridin yay buraysaa in lam tulqa haddaan la ridinin xaalan isla markiiba haddaan la ridin oo aan la tuurin min hayri xamlin qaadid la'aan haddaan la tuurin wankishaafi alcawra cawradii feedmideedii bay ku burtaa in lam tustar haddaan la asturin cawradii xaalan isla markiiba haddaan la asturin wanudqi dhawaqay ku burtaa bixarfayna laba xaraf lagu dhawaaqo ay ku burtaa aw xarfin mafhimin ama xaraf macno fahamsiiya oo macnole xaraf hadduusan macno lahayn waxba ku buri mayso camdan kasna loogu dhawaaqo wa bilmufdili bay ku burtaa kii wax afurinayey camdi yani wabitanaawuli mufdiri shay inuu qofka isticmaalo oo u qaato wax buriya wax afuriya camdan kasna loo tanaawulo loo qaato loo isticmaalo waاlakli cunidda ayay ku birtaa akliga alkaiir ee badnaa naasiyan xaaluya ku halmaansan isagoo halmaansanna uu cuno wax badan wa alaai xarakaatin dhaqaaqyaalo oo saddexa saddex dhaqaaq ayay salaaddii ku birtaa alaad xarakaadkaasoo mutawaaliyaatin israacsan oo xihiira israacsan amase xiriira middaa rabta dheh walow sahwan sahwiba ha ahaado yacnii alaad xarakaadkaasi walow kaanat haba ahaato arakaadkaasi alaad xarakaadkaasi sahwan ba ku dhacdo wاlwahbati bootin ayay ku jirtaa wahbadii alfaaxishati ee fool xumayd adarbati garaacid ayay ku jirtaa garaacidii almufridati ee xadgudubka ahayd wa ziyaadati ruknin rukni ziyaadadiisa ay ku jirtaa ruknigaasoo ficliyin oo ficil loo nisbeeyey camdan kasna loo ziyaadiyo rukni ficli oo kas loo ziyaadiyo ku jirtaa wataqadumi horumarid ayay ku jirtaa calaa imaamihi imaamkiisa qofka uu ka hormaro biruknayni laba ruknin oo la hormaro ruknaynkaasoo ficliyeyni oo laba ficil loo nisbeeyey laba rukniga oo ficliyeyna oo imaamkii lagala hormaro watakhaluf iyo gadaalmarid bihimaa labada rukni lala gadaalmaro bikayri cudurin cudur la-aan lala gadaalmaro ayay ku birtaa wa niyati qaci salaa salaada goynteeda niyadeedii ayay ku birtaa wa tacliiqi qacihaa salaada goynteeda xirideedii bay ku birtaa bishayin shay lagu xiro wataradudi laalaabasho ayay ku birtaa fii qacihaa goynteeda lagu lalaabto maka ma samaysaa waxaas ma samaysaa ma ka baxdaa mase ku jirtaa la yidhaahdo wallahu subxana wa tacaala aclam haska